بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد usayd ibnu xudayr waanu qaadanaynaa maanta tilka almalaa'ika taasi malaa'ig bay ahayd kaanat tastamicu dhegaysanaysay ilayka xaggaaga qiraa'adaaday dhegaysanayeen yaa abaa usayd yaa usayd usaydow nebigaa yidhi sala allahu calayhi wasalam sababta iyo goortii la yidhina way noo imaan doontaa qadima wuu soo galay alfataa shaabkii almakiyu reer makaad ee maka loo nisbeeyey waa muscab ibnu cumayrin ilaa yadriba magaaladii yadrib ee madiine ayuu soo galay fii wali bacatin bacadii ugu horaysay soo bixintii iyo bacadii tabshiiriyatin bishaaraynta ahayd tii ugu horaysay iyo wakhtigii ugu horeeyey ayuu soo galay shaabkii muscab ibnu cumayr ahaa magaalada yatrib macnaha madiina loola jeedaa ayuu markaa soo galay bishaarayntaasoo carafahaa taariikhu اlislaami taariikhda islaamka lagu og yahay oo lagu gartay tii ugu horaysay ayuu markaa soo galay fanasala wuxuu ku soo degay muscab calaa ascad ibnu zuraara ascad ibnu zuraara ninka lagu magacaabo oo axadi ashraafi اlkhasraji reer khasraj ashraaftoodii ama odayaashoodii mid ka mid ah ahaa ayuu ku soo degay gurigiisa fanasala waa degay ninkaa lagu magacaabo ninkaa lagu magacaabo muscab calaa ascad ibni zuraara axad ilashraafi asharaafti axadi ashraafi alkhasraji reer khasraj ilan madiina aws iyo khasraj baa deganaa qabiilkii reer khasraj ahaa odayaashoodii sharafta badnaa mid ka mid ah ayuu ku soo degay waاtakhada wuxuu ka samaystay min daarihi gurigiisa maqaaman makaanu nagaasho iyo meel uu u dego linafsii nafsadiisa iwa muntaliqan meel uu kaga duulon libacثi dacwatihi libadi dacwatihi dacwadiisa faafinteeda ilallaahi ilaahay diintiisa iyo jidkiisii xaggiisa uu dadka ugu waco munطaliq buu ka dhigtay iyo meel uu ka bilaabo ama uu kala kaga duulo mar allaala markuu fidinayo libadi dacwatihi ila اllaahi iyo wاtabshiiri bishaaraynta binebiyihi nebigiisa uu ugu bishaaraynahaya dadka muxamedin muxamed ahaa rasuulillaahi rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam wa akhada waxay bilaabeen ama ay gudagaleen abnaa'u yadriba yarib wiilashooda iyo dadkoodii yuqbiluuna inay soo qaabilayaan cala almajaalisi addaaciyati daacigaa majaalistiisa ashaabi dhallinyaraha ah waa muscab ibnu cumayr iqbaalan soo qaabilitaan kabiiran oo markaa weyn waxay guda galeen ama ay bilaabeen abnaa'u yariba yarib waa madiina wiilashoodii dhallinyaradii iyo dadkii deganaa yuqbiluuna inay soo qaabilaanay yimaadaan calaa majaalisi addaaciyati daa'iga majaalistiisii golayaashiisa ashaabi ee shaabkaa waa muscab ibnu cumayr iqbaalan kabiiran iqbaalan kabiiran qaabilitaan weyn wa kaana wuxuu ahaa yuqriihim mid ka jeclaysiiye bihikaa waxa ku kadinahayay macnaha sababta ay aad ugu soo qaabilayeen waxay ahayd caduubata xadiiihi xadiidkiisa iyo hadal macaanaantiisa wa wuduuxu xujatihi xujadiisa caddaynteeda iyo habkuu xujada u caddeeyo wa riqatu shanaa'ilihi dabeecadihiisa fiicfiicnaantooda iyo riqanimadoodii jilicsanaanta dabcigiisa iyo wa wadaa'atu اliimaani iimaanka iftiinkiisa allatii kaasoo tushriqu ka soo bidhaamahayey min wajhihi wejigiisa ka soo iftiimahayey wejigii alqasiimi alwasiimi quruxda badnaa wejigii alqasiimi qasiimka ahaaye fiicnaa alwasiimi ee quruxda badnaa waxyaabaha ka soo baxaya iyo xujada iyo waxyaabaha u caddaynahayo taasaa dadka ku kallifaysay inay si fiican u soo qaabilaan waxaa ku kelifayo jeclaysiinahay waxay ahayd hadal macaanaantiisa wa kaana yuqniihim waxaa soo kelifahayoo soo jiidayoo jeclaysiinahayey amase ku soo kedinahayey cuduubatu xadiidihi hadalkiisa macaanteeda wa wuduuxu xujatihi xujadiisa caddayntii habku u bayaaninaayo wa riqatu shamaa'ilihi dabeecadooyinkiisa riqadoodii jilicsanaantooda ama fiicnaantooda iyo wa wadaa'atu اliimaani iimaanka iftiinkiisa allatii tushriqu kaasoo kasoo iftiimahayay min wajhihi wejigiisii alqasiimi quruxda badnaa alwasiimi ee jamaalkaay fiicnaa wa kaana wuxuu kaloo ahaa yujdibuhum mid ku soo jiida ilahi xaggiisa dadka waxaa muscab xaggiisa u soo jiidahayay shay-un aakharu shay kale oo fowqa daalika kullah intaa ka sarreeya xujo caddaynta iyo dabeecada fiicnaanta iyo waxaa kaloo jiray arrin kaloo ku soo jiidahayay oo arrintaa ka sarraysa huwa kaa wuxuu ahaa haada alqur'aanu qur'aankan ee kan ah alladii kaasoo kaana uu ahaa yatluu mid akhriya calayhim korkooda bayna alfaynati waalfayna wakhti iyo waktiba macnaha bayna alxiin waalxiin wakhti ilaa wakhti kale uu ku akhrinaayey bacdan xoogaa ama qayb oo min aayaatihi ilaahay aayaadkiisii ama qur'aanka aayaadkiisii ah albayinaati ee markaa cadcadaa bisawtihi codkiisii ashajiyi arakiimi xoogga badnaa ee sarreeyey codkiisii ashadiyi alrakhiimi fiicnaa rakhiimna ahaa oo markaa sarreeyey xoogga badnaa qur'aanka uu ku akhrinayey taana dadka way soo jiidanaysay wiil aad u cod macaan buu ahaa markuu qur'aanka akhrinaayey taasaa markaa soo jiidanaysay iyo wanibraatihi dabeecayooyinkiisii alxulwati ee macaana alaasirati ee wax qafaalanayey mar allaala marka dabcigiisii dhaqankiisa la arko waa la raaci jirayo sidii dadka wuxuu qafaashay oo kale ayaa markaa laga dhigayaa fayastaliinu bihi wuxuu ku jilcinaya qur'aanka uu akhrinayo alquluuba alqaasiyata quluubihii qalalnaa qalbiyaalo qaasi ahoo qalayl noqday ayaa jilcaayey wayastadiru wuxuu ku qubahayay addumuuca ilinta alcaasiyata midka caasiga ama dadka cusaadda ilintooda ayaa soo qubanaysay markuu qur'aanka akrinaayo falaa yanfadu kama uusan kici jirin almajlisu gole oo min majaalisihi golooyinkii meelaha uu fadhiista ka mid ah ilaa hadduu ka kacana can unaasin dad baa aslamuu ku soo islaamahayey wandamuu waxay ku soo biirahayeen ilaa kataa'ib اliimaani iimaanka kataa'ibtiisii cutubihiisii kooxdiisa yaa dad ku soo biiri jireen mar walbuu meel fadhiista majlis ah oo dadka qur'aan ugu akhriyo wax u sheego dad baa ku soo islaamaye asagoo kicin bay dadi islaami jireen waxayna ku soo biirayeen kataa'ibta iyo cutubyadii unugyada iimaanka wa fii daati yowmin maalin maalmaha u saaxiibkaa kharaja wuu soo baxay ascad ibnu zuraara bidayfihi martigiisiibuu la soo baxay addaaciyati ee daacigaa waa muscab ibnu cumayr iyo ascad ibnu zuraara maalihiisa soo raacay liyalqaasuu ula kulma jamaacatan koox oo min bani cabdilashhali reer bani cabdilashhal ah oacrida uu u bandhiga calayhim korkooda alislaama islaamnimada fadakhalaa labadoodiiba waa ascad iyo muscabe waxay soo galeen bustaanan beer oo min basaatiini bani cabdilashhalin reer bani cabdilashhal bustaantoodii beerooyinkoodii ka mid ah wa jalasaa way fadhiisteen labadoodaba cinda bi'riha ceelkeeda agtiisa ayay fadhiisteen ceelkii alcadabati biyaha macaanaa fii nakhiili timirta geeda timireedka hoosaskooda ama hooska timirta yay hoos fadhiisteen macnaha beertaa waxaa ku dhex yiilay ceel biyo macaan timir bay ahayd beertaayo harkeeda yay hoos fadhiisteen faijtamaca waxaa u soo kulmo u soo aruuray calaa muscabin muscab jamaaca jamaaca eh, faqad aslamuu islaamay koox horay u islaamtay baa golihii iyo meeshii ku soo kulmay wa aakharuuna iyo kuwo kaloo yuriiduuna doonahaya oo raba an yasmacuu an yasmacuu an yasmacuu inay maqlaan oo ay dhegaystaan hadalka uu sheegaayo fanalaqa wuxuu guda galay uu bilaabay yadacu inuu diinka iyo xaqa ugu yeerahayo wayubashiru uuna u bishaaraynayo qof allaala qofkii alla rumeeya inuu janno heli doono wannaasu dadkuna ilayhi xaggiisa munsituuna eyinkuwa u aamusan way u dheg raaricinayeenoo way dhegaysanayeenoo way aamusnaayeen wa birawcati xadiiihi hadal macaantiisana yakhuduuna ay ahaayeen kuwii markaa qaadanaya dadkiina way dhegaysanayeen way u dheg raaricinayeen hadalkiisa fiicnaanteedana way qaadanaayeen fa jaa'a waxaa u yimid man qof ayaa u yimid akhbara sheegay oo u sheegay usayd ibnu xudayr ninka lagu magacaabo iyo wa sacad ibnu mucaad wa kaanaa labadooduna waxay ahaayeen sayiday aws awsgaaba qabiiladooda ninka lagu magacaabo usayd ibnu xadir aan rabnay inaan qisadiisa barano iyo sacad ibnu mucaadoon markaa weli soo islaamin labadoodaba waxay ahaayeen labadii oday ee reer aws u madax ahaa ayaa waxaa u yimid nin u sheegaya bianna addaaciyata daacigan almakiya ee reer maka ah qad nazla inuu soo degay uu yimid qariiban meel u dhow min diyaarihimaa xaafadahooda diyaartooda iyo meelaha ay degan yihiin meel u dhow ayaa ninkii reer maka ahaa yimid hadalkaasaa loo sheegay labadii oday wa anna aladii midka jara'ahu ku dhiirinaaya muscab iyo wiilkaa reer maka calaa daalika arrintaa inuu meesha yimaado dadka la hadlana waxa ku gacan siinaya jur'ada iyo dhiiranaashada ku siinaya inuu yahay ascad ibnu zuraara ascad ibnu zuraara faqaala wuxuu yidhi eh, sacad ibnu mucaad ayaa wuxuu u yidhi liusayd ibnu xudayrin laa abban laka aabba laabe buu yidhi aabba kuuma sugnaadee laa abban laka aabba beele yaa usaydun usaydow inaliq bax oo aad ilaa haada alfataa wiilkaa dhallinyaraha ah almakiy ee reer makee make nooga yimid alladii kaasoo jaa'a yimid ilaa buyuutinaa guryaheenna u yimid liyuqriya inuu kediyo ducafaa'anaa kuweenna ducafada ah liyuqriya wuxuu ula jeedaa macnaha inuu ku guubaabiyo islaamnimada inay qaataanuusaa ku kediyo kuweenna tabarta danan ducafada ah oo wayusafih uu dabbaaliyu doqonnimo ku sheego aalihatinaa ilaahyaalkeenna ninkaa u tag wasjurhu ka sorre buu yidhi ka celi waxa uu ku socdo waxadirhu uga dig min an yata'a inuu soo galo ama uu ku soo istaaga diyaarana xaafadaheenna bacda alyowm maanta wixii ka dambeeya mar dambe ha isku soo gelin iska joog oo waxaad uga digtaa buu yidhi inuu soo galo ama uu ku soo istaaga diyaarana bacda alyowmi uma ardafa sacad intaa wuxuu israacsiiyey uu fangeliyey yaquul asagoo odhanaya walowlaa annahu haddaysan jiri lahayn asagu inuu fii diyaafati ibni khaalatii ina habaryartay ascad ibnu zuraara diyaafadiisa hadduusan ku jiri lahayn macnaha waxaa soo diyaafeeyey oo marti uu u yahay khaaladaydii habaryartay wiilkeeda oo ascad ibnu zuraara ah taa haddaysan jiri lahayn waannahu yamshi iyo inuu ku socdo fii ximaayatihi ilaalintiisa labadaa haddaysan jiri lahayn lakafaytu kadaalika anaa kaa kaafin lahaaye wiil habaryartayee dhasho habrawadaag aan nahay yaa magangeliyo ximaayadiisuu ku joogaa haddaysan taa ahaan lahayn anaa inta u taga kaa kaafin lahaa hawshaana qaban lahaa buu yidhi ee bax adi aad akhada wuu qaatay usayd ninka lagu magacaaba xarbatahu eedadiisii buu qaatay waa warankiisiiye wamadaa wuu dhaqaaqo wuxuu soo aaday naxwa albustaani dhankii beerta falammaa ra'aahu markuu arkay ascad ibnu zuraara oo muscab ninkii soo dhoweeyey la fadhiya muqbilan inuu soo qaabilay markuu arkay qaala ascad wuxuu limuscab ku yidhi wayxaka yaa muscabu liibaantaadiiyey muscabow haadaa ninkaan soo socda ma u jeedaa kan sayidu qowmihi waa qoomkiisii sayidkoodii tolkiisa asagaa sayidu ah wa arjaxuhum waa midka ugu raajixsanee ugu sarreeya caqlan xagga caqligii garashada wa akmaluhum waa ninka ugu kaamil badan ee ugu dhammaystiran kamaalan xagga kaamilnimada waa usayd ibnu xudayr baa la yidhaahdaa fa in yuslim hadduu midkaan islaamo tabicahu waxaa ku soo raacaya fii islaamihi islaamnimadiisa khalqun kafiirun khalqi iyo dad fara badane fasduq illaaha ilaahay ugu run sheeg fiihi asaga maanta ilaahay si fiican ugu run sheego si xaq ahoo daacad oo dhabnimo ahoo fiican u gaarsii buu ula jeedaa diinka wa axsini waxaad u wanaajisaa adta'atiya lahu bandhigitaanka taatiya macnaha ula imaashaha iyo bandhigga aad lahu asaga u bandhigaysa xaqa islaamnimada si fiicanoo qurux badan maanta u samey buu yidhi waqafa waa soo istaagay useyd ibnu xudayrna cala aljamci ciidankii buu soo dhex istaagay waltafata wuxuu eegay ilaa muscabin muscab iyo wa saaxibihi saaxiibkii wa qaala wuxuu yidhi maa jaa'a bikumaa ilaa diyaarinaa maxaa xaafadaheena idin keenay maa jaa'a maxaa idin keenay bikumaa labadiinna ilaa diyaarinaa diyaartiina iyo meelaha aan degannahay oo waaraakumaa idinku kedinahayood u kedinaysaan bidacafaa'ina kuweenna tabarta daran aad mar kasta wax ugu sheeg sheegaysaan oad usiraysaan ictasilaa ka fogaada haada alxay xaafaddan ka dhaqaaqoo ka baxa in kaanad haddii ay la kumaan labadiinna idin tahay binafsaykumaa labadiinna nafood xaajatan dan haddaad ka leedihiin war haddaad naftiinna danka leedihiin oo aad rabtaan inaad sii noolaataan ka fogaada oo ka baxa xaafadaheenna macnaha wuxuu ula jeedaa waa kinaayo waa tahdiid wuxuu u tahdiidayaa qatli iyo dil waan idin dilayaa haddii kale ee naftiinna haddii dan ay idinkugu sugan tahay haddaad naftiinna u turaysanaad jeceshihiin nooga fogaada bay dheen xaafadaheenna ayuu yidhi ictazila dhaqaaqa ka fogaada haada alxay xaafaddan ee tan ah in kaanad lakumaa haddii binafsaykumaa nafafyaalkiina ay idinka hayso xaajatun dan faاltafata muscabu muscabaa eegay ilaa usayd biwajhihi wejigiisii almushriqi ee iftiimahayay ka nuurahayay binuuri aliimaani nuurka iimaanka wejigii ka bidhaamahayuu ku eegay wa khaaطabahu wuxuu kula hadlay bilahjatihi hadalkiisii iyo lahjadiisii alsaadiqati ee dhabta iyo runta ahayd alaasirati ee wax qafaalanaysay dadka soo jiidanaysay wa qaala lahu waxa uu ku yidhi yaa sayida qowmihi qoomkiisa madaxdoodiyo war midka qoomkiisa madaxda u aho hallaka ma kuu sugan tahay oo ma rabtaa fii khayrin wax ka khayr badan min daalika arrintaa ka fogaada iyo naga baxa iyo naftiina haddaad dan inka leedihiin iyo wax ka khayr badan ma ku tusiyaa oo ma rabtaa qaala wuxuu yidhi useyd wamaa huu waa maxay waa maxay waxa qaala wuxuu yidhi tajlisu ilaynaa waad nala fadhiisanaysaa wa tasmacu waad dhegaysanaysaa minnaa xaggeenoo waxbaad naga maqlaysaa marka hore fadhiisa buu yidhi soo dhowow waxa aan sheegaynana bal marka hore maqal fa in radayta haddaad ku qanacdo ood raalli ku noqoto maa qulnaahu waxaan dhahnoon sheegno qabilta waad aqbalaysaa buu yidhi horta waa ha iska hadlina ha qaylinin waxaan sheegayna dhegayso ma ku qanacday qaado wa in lam tardahu haddaadan raalli ku noqonood ku qanci waysana taxawalnaa cankum waan idinka guuraynaayo waan idinka tegaynaa walam nacud ilaykum mana idin soo noqonayno dib dambe noo arkimays buu yidhi faqaala useed wuxuu laqad ansafta waad garsoortay wallahi hadal fiican waaye buu yidhi ansaft waad cadaalad fashay warakasa wuxuu muday ee uu ku muday ama uu ku duray ama uu ku suray dheh rumxahu warankiisii fi lardi dhulka wajalasa markaasuu fadhiistay markaasuu fadhiistay faaqbala calayhi muscab ayaa soo qaabilay yadkuru lahu asagoo u xusaya xaqiiqata alislaami islaamka dhabnimadiisii xaqiiqadiisa wayaqra'u calayhi wuxuuna ku akhriyo asagoo ku akhrinaya dushiisa shay-an waxoogaa oo min aayaati alqur'aan qur'aanka aayaadkiisii ka mid ah fambasadat waxaa fiday asaariiruhu asaariirtiisa asaariirta waa wejiga labada indhood inta u dhaxaysa meesha qofka markuu faraxsan yahay laga dareemo mar allaala markuu cadhaysayna uu tubo ee isku timaado wixii baa markaa kala fiday wa ashraqa waxaa ifay wejahu wejigiisa waa farxay macnaha wa qaala wuxuu yidhi maa axsana maxaa ka fiican oo ka qurux badan maxaa ka wanaagsan haada aladii midkan taquul aad odhanayso wamaa ajalla maxaa ka weyn oo ka fiican daalika aladii tatluu midkanaad akhrinayso kayfa tasnacuuna seed samaysaan idaa aradtum markaad doonaysaan ama aad doontaan addukhuula fi lislaami islaamka fi lislaami islaamka marka la soo gelaayo ama qofka raba inuu soo galo muxuu samaynayaa saasuu la jeedaa kayfa tasnacuun maxaad fashaan maxaad samaynaysaan haddaad doontaan addukhuula fi lislaam faqaala lahu muscab wuxuu ku yidhi takhtasilu waad soo qubaysanaysaa wa waxaad soo tahaarinaysaa fiyaabaka dharkaaga wa tashhadu waxaad qiraysaa an laa ilaaha ila allah alla mooye alla kaloo xaqnimo lagu caabudaa inuusan jirin wa anna muxammadan rasuulu muxammedna inuu rasuul ilaahay yahay wa tusallii rakcatayn laba rakcana waa tukanaysaa faqaama waaba istaagay isla markiiba ila albiri ceelkiibuu u istaagay fatadahara bimaah biyaheeduu ku soo tahaaro qaatay washahida wuxuu qiray an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan cabduhu warasuuluh wa sallaa wuxuu tukaday rakcatayn fandama wuxuu ku soo biiray fii dalika alyowm maalinta gudaheeda ilaa kataa'ibi alislaami islaamka ururkiisii unugiisii faarisun baa ku soo biiray geesi oo min fursaani alcarabi carab geesiyaasheeda ka mid ah almarmuuqiina ee muuqda mar muuqiinta ahee la egto wa sayidun baa ku soo biiray sayid oo min saadaati alawsi reer aws odayaashoodii madaxdooda ka mid ah almacduudiyiin ee farakutiriska ah dadka sharafta leh kaaba qabiilada ee xoolaha leh ma badnee waa farakutiris macduudiinta ka mid ah kaana useed wuxuu ahaa yulaqibuhu mid loogu laqiboo loogu naanayso qowmuhu qoomkiisa bilkaamili kaamil baa la odhan jiray lirajaaxati caqlihi caqligiisa sarreeya sababtiisa wa nibaalati aslihi asalkiisa fiicnaanta iyo wanaagga uu leeyahay dartii kaamil baa la odhan jiray wali'annahu maxaa yeelay maraka sayfa sayftii ayaa wuxuu ku milkiyey iyo walqalama qalimkii maraka wuxuu hantay alsayfa waalqalama macnaha geesinimo iyo waxbarasho seef iyo qalin ayuu isku darsaday id wakhti kaana uu ahaa bilidaafati ilaa furuusiyatihi ilaa furuusiyatihi geesinimadiisii mid ku idaafeeyo ku darsaday iyo wadiqati ramyihi shiishkiisa ramyada wuxuu ahaa nin aad shiishka iyo ganitaanka ugu dheer labadaa wuxuu ku darsaday qaari'an inuu ahaa nin wax akhriya kaatiban karaani wax qora fii mujtamacin bulsho iyo mujtamac dhexdooda ayuu wax ku qori jiray kuna akhrin jiray nadara dhif iyo naadir ay ku ahayd fiihi gudahooda man yaqra'u mid akhriyo wayaktubu qora bulshuu ka dhashay iyo mujtamac dadka wax qorana ay ku yaraayeen dadka wax akhriyana ay ku yaraayeen saa darteed ayaa qoraalkii akhrintii wuxuu ku darsaday macnaha wuxuu ahaa geesi ramyadana aad ugu dheereeyaa idan saa darteed bay qoomkiisii waxay u bixiyeen kaamil waqad kaana islaamuhu islaamkiisiina wuxuu noqday ama uu ahaa sababan sabab ayuu u noqday fii islaami sacad ibni mucaad sacad ibni mucaadkii soo diray ayaa islaamkiisii sabab u ahaa macnaha islaamkii useed uu islaamay waxay keliftay inuu sacad ibni mucaadna islaamo wa kaana islaamuhumaa labadooda islaamkii ay islaameen macan ayagoo wada jirana sababan wuxuu sabab u noqday fii fii an tuslima inay islaamto jumuucun koox hafiiratun fara badanoo min alawsi dadkoodii qabiilkoodii aws ah inay soo islaamaan ayay sabab u noqotay iyo wa an tusbixa inay noqoto almadiinatu magaaladii madiina bacda daalika markaa ka bacdi muhaajiran miduu u soo hijroodo lirasuuli اllaahi sala اllahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay wa maw'ilan makaanu iilasho iyo meel uu yimaado inay noqoto madiino wa qaacidatan saldhig lidowlati اlislaami اlcudmaa islaamka dowladdii weyneed ee islaamka inay qaacido iyo saldhig u noqoto iyo arrintaasi sababtay marka labadaa nin islaamkoodii awlaca wuu jeclaaday useyd ibnu xudir ama uu waxaa la jeclaysiiyey useyd ibnu xudir bilqur'aani qur'aankii mundi maalintii laga soo bilaabo samicahu ou ka maqlay min muscab ibni cumayr walaca almuxibbi mid wax jecel jecaylkiisa bixabiibihi qofka uu jecel yahay qofka wax jecel sida uu u jecel yahay waxa uu jecel yahay ayaa loo jeclaysiiyey usayd ibnu xudayr qur'aankii wa aqbala wuu qaabilay calayhi qur'aankii ayuu qaabilay iqbaala daami'i nin haraad haaya oo ooman suu u qaabilo cala almawridi makaanu aroor biyo meel laga arooro biyahaasoo alcadbi macaan fi lyowmi alqaa'idi maalin kulayl daran uu markaa jiro sida qof ooman oo aad u kulaaday biyo macaan hadduu arkoo qabo suu u qaabiluu ugu degdego ayuu qur'aankii u qaabilay wajacalahu waxa uu ka yeelay ama uu ka dhigtay qur'aankiina shuqlahu shaaqila shuqulka mashquuliya waxa mashquuliya shuqulka u ah qur-aankii markaa noqday waxyaabaha dadka kala mashquuliya meehee waxyaabaha mashquuliya wuxuu noqday qur'aanka fakaana wuxuu ahaa laa yuraa midaan la arkin usayd ilaa mujaahidan inuu dagaalyahan yahay uu mujaahid yahay khaasiyan duulahaya fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa aw caakifan ama mid ku dulnag oo dul fadhiya ama fadhiya dhe ow caakifan ama neg oo fadhiya yatluu asagoo akhrinaya kitaab allaahi ilaahay kitaabkiisa labadaa waxaan ahayn lama arki jirin wa kaana wuxuu ahaa rakhiima asawti mid codkiisu uu weyn yahay cod fiican oo weyn oo sarreeyuu lahaa mubiina nudqi nudqigiisa iyo dhawaaqiisana uu mubayn yahayo marka uu cad yahay mushriqa aladaa'i gudashadiisana iyo markuu wax akrinaayo aayaadka iyo waxyaabaha kale suu u gudanayo mushriq ay tay iftiimayso taiibu lahu taiibu lahu waxaa u tiib noqonayay qiraa'atu اlqur'aani qur'aanka akhrintiisa u fiicnaanaysoo tiib u noqonaysay akhara maa taiibu inta ugu badan ee qur'aanka uu u tiib noqonayana idaa sakana alleylu waa markuu habeenku xasilo markuu qur'aanka akhrintiisa aad u jeclaanayo ay iib iyo wanaag u noqonayana waa idaa sakana alleylu markuu habeenku xasilo wanaamat alcuyuun indhuhuna ay hurdaan wasafat innufuusu nafafyaalkuna ay saafi noqdaan macnaha ay kala dhacaanay markaa jiiftaanay xasilaan wa kaana asaxaabatu saxaabadu waxay ahaayeen alkiraamu ee karaamaysan yataxayanuun kuwa la qasda oo la soo beegsadaa oo la soo fiirfiirsadaa awqaata qiraa'atihi wakhtiyaalka qiraa'adiisuu qur'aanka akhrinayo way la soo beegsan jireen wayatasaabiquuna kuwa u soo dheereeyo u soo tartamay ahaayeen saxaabadu ilaa samaaci tilaawatihi akhrintiisa iyo qur-aanka markuu akhrinayo dhegaysigay markaa dhegaysanayaan fayaa sacda man man baa liibaanay yutaaxu lahu ay u suuro gashay an yasmaca inuu maqlo uu dhegaysto alqur'aana qur'aanka minhu uu sayd ka dhegaysto ratban asagoo qoyan طariyan asagoo cusub kamaa unzila sidii loogu soo dejiyey oo kale ah calىa muxamadin nebi muxamed salى اllahu calayh wasalam waqad istacdaba waxaa macaansan jiray qur'aanka akhrintiisa akhrintiisau akhrinaya ahlu الsamaa waqad istacdaba way macaansan jireen inay macaansanayeen baa xaqiiqaa ahlusamaa tilaawatahu aqrintiisa kama istacdabahaasay ugu raaxaysanayeen ama ay u macaansan jireen oo kale ahlulardi dadka dhulka jooga iska daa dadka dhulka joogee samaawaadka ahalka ku sugan waa malaa'igtee aad bay u dhegaysan jireen wayna macaansan jireen fa fii jawfi laylatin habeen jawfkiisa oo min allayaali habeenada ka mid ah kaana useyn ibnu xudar wuxuu ahaa jaalisan mid fadhiya fii mirbadihi ayuu fadhiyey barxaddiisa ba gurigiisa bannaankiisa loola jeedaa ayuu fadhiyey wa ibnahu wiilkiisii yaxyaa yaxya ahaana naa'imun mid hurdaaya buu ahaa ilaa jaanibihi dhinaciisuu hurdaayey wa farasuhu faraskiisii allatii kaasoo caddaha uu u diyaargaraystay liljihaadi fii sabiili illaahina murtabitun mid ku xidhan buu ahaa hayra baciidin canhu meelaan ka fogayn habeen habeennada ka mid ah ayaa wuxuu soo fadhiistay mirbadkiisii daashkiisii waa barxadda gurigiisa canug asaga u dhaloo yaxye la yidhaahdana dhinaciisi wuu jiifay faras uu jihaadka ugu talagalayna kama fogeynoo meel aan ka fogayn buu ku xidhnaa wa kaana alleylu habeenku wuxuu ahaa waadican saajiyan waadican saajiyan ayuu habeenku markaa ahaa waadican saajiyan macnaha saakin waa isku macnee mid xasilan oo degan ayuu habeenku markaa ahaa waadiimu samaa'i samada harageeda ama maqaarkeedana raa'iqan saafiyan waa isku macnoo mid saafi ah ayuu markaa ahaa aan daruur iyo waxyaabo kale markaa lahayno cirraaqian ayuu markaa ahaa wa cuyuunu nujuumi xidigaha indhahooduna tarmaqu waxay kasoo dulbaxayeen iftiinkooda alarda dhulkii alhaajicati ee wanaagsanaa dhulkii haajicaha ahaa ee fiicnaa bixanaanin wa cadfin sin xanaan iyo cadfi iyo naxariis leh yaa xidigaha iftiinkooda laga wadaa indhahoodee waxay ku soo shubmayeen oy ka soo dulbaxayeen arladay soo gaarayeen macnaha ileen habeenku markuu mugdi yahay dayax iyo waxyaabo kale uusan saarnayn xidigaha iftiinkooda waxaa laga arkaa dhulka fataaqad nafsu usay waxay jeclaysatay marka fataaqad waxay ishtahaysay jeclaysatay nafsu usayd ibnu xudayr lian yucaqira inuu ku udgiyo uu ku carfiyo haada alajwaa jawiga annadiyati ee fiicanee quruxda badan bituyuubi alqur'aani qur'aanka tuyubkiisa iyo udugiisa inuu ku udgiyo ayuu jeclaystay faاnطalaqa wuxuu guda galay yatluu inuu aqrinayo qur'aanka ku aqrinaya bisawtihi الrakhiim codkiisii dheeraa alxanuuni ee fiicnaaye quruxda badnaa aliflaamiim dalika اlkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin suuraة اlbaqaruu furfurtay aliflaamiim ilaahay baa yaqaana saddexdaa carab muraadkuu ka wato daalika kaasi alkitaabu ee kitaabka ah waa qur'aankee laa rayba shaki fiihi gudihiisa kuma sugan hudan waa hanuun oo lilmuttaqiina muttaqiintuu hanuun u yahay muttaqiintuyay yihiin alladiina waa kuwa yu'minuuna rumaynahaya bilghaybi waxa qaybkee maqan rabbigood weligood ma arkin way rumeeyeen jannada weligood ma arkin hayb waa loo sheegay qur'aankaa loogu sheegay way rumeeyeen haybkay rumeeyaan wa yuqiimuuna asalaata salaadana hagaajinayay oogaya wa mimaa rasaqnaahum wixii aan ku arsuqnay qayb ka mid ahna yunfiquuna nafaqaynaya bixinaya waaladiina waa kuwa yu'minuuna rumaynaya bimaa unzila wixii la soo dejiyey ilayka xaggaaga rasuulkii allow iyo wamaa unzila wixii la dejiye min qablika adi hortaada wa biاlaakhirati aakhirana hum ayagu yuuqinuuna kuwa yaqiinsan ah faإidaa bihi waaba asagoo yasmacu maqlaaya waa usayde farasahu faraskiisii waqad jaalad ayadoo booday jawlatan boodid kaadad sigtay taqtacu inay goyso bisababihaa boyntaa iyo didkaa ay diday sababteeda ribaatihaa xarigeedii xarigii ribaadkii ku xirnaa jawlo ay sigtay inay ku goyso ayuu markaa maqlay fasakata wuu aamusay fasakanat ilfarasu faraskiina waa degay waqarad uu xasilay faraskiina way sugnaatay markaayo way xasiltay waa markuu aamusay facaada bilaabay haddana wuxuu ku celiyay qara asagoo aqrinaya ulaa'ika calىa hudan min rabbihim wa ulaa'ika hum اlmuflixuun ulaaika kuwaasi calaa hudan hanuun korkiibay ku taagan yihiin oo min rabbihim rabbigood xaggiisa ka ahaaday wa ulaa'ika kuwaasi humulmuflixuuna waa kuwa liibaanay fa jaalad haddana way diday alfarasu faraskii jawlatan diditaan ashadda ka daran min tilka tani min tilka waaqwa tii hore middan baa ka darnayd oo ka xoog badnayd fa sakata wuu aamusay haddana fasakanat way casishay aydana faraskii wuu xasilay wa dalika daalika miraaran dhowr jeer buu ku celceliyey fakaana wuxuu ahaa idaa qara'a markuu akhriyo qur'aanka ajafalat ilfarasu farasku waa didayaa mid carara waay wahaajad wuu boodaya wuu kacayaa waidaa sakata hadduu aamusana sakanad way xasilaysaa waqarad way degaysaa markaa fakhaafa wuxuu ka cabsaday usayd calaa ibnihi wiilkiisii yaxya an tadaahu inay ku istaagto faraskaasaa u boodboodaaya inuu canugu ku istaago ayuu ka baqay famadaa wuu aaday ilayhi canugii xaggiisa liyuuqidahu suu u toosiyo wa hunaa meeshaabaa xaanad waxaa ka dhacday minhu xaggiisa waa usayde iltifaatatan milicsi ila asamaa'i asagoo canugii u sii socda yuu halmar cirka eegay fara'aa wuxuu arkay khamaamatan daruur kalmadallati sidii madallo oo kalea shamsiya macnaha sidii dallad oo kale ah lam tara alcaynu inaynan arag arwaca mid ka qurux badan walaa abahaa kana fiican minhaa daruurta xaggeeda qadun weli waqad culliqa la laalaadiyey oo ay ka soo laalaado bihaa ayada cirkaysaa looga soo laalaadiyey amhaalu masaabiixi aad moodda sidii fenusyaalo oo kale famala'at way buuxisay alaafaaq jihadii oo dhanba diyaa'an iftiin wasinaa'an iyo qurux bay ka buuxisay macnaa shay masaabiixoo sidii madallo oo kale ah midda la harsadee laysaga dhiga qoraxda iyo roobka saasoo kale u taalo ufuqda iyo jihadii samawaadkao dhan iftiimisay ayuu arkay wahiya tascadu kor u sii socota wahiya tascadu sii socota ila alaclaa xagga sare kor sii aadaysa sii koraysa ayuu arkay xataa raabad ilaa ay ka qarsoonaatay can naadirayhi indhihiisa suuu eegaayey waa waayeyba falammaa goortii asbaxa uu waabaraystay mada wuxuu soo aaday usayd ilaa rasuuli اllaahi salى اllahu calayhi wasalam wa qasa calayhi wuxuu uga sheekeeyey qabara maa ra'aa wuxuu arkay qabarkiisii faqaala lahu الnabiyu nebigana calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ku yidhi tilka almalaa'ikatu taasi waa malaa'igoo kaanad ahayd tastamicu mid ku dhegaysanaysay laka adiga yaa usaydu usaydo malaa'ig bay ahayd baa la yidhi walow annaka madayta haddaad iska wadi lahayd fii qiraa'atika akhrintaada la ra'aaha annaasu dadkabaa arki lahaa haddaad qur'aanka iska sii wadi lahayd malaa'igtaa soo degtay way fadhin lahaayeen ilaa dadku ay ku soo baxaanay arkaan walam tastatir minhum mana ka qarsoonaan lahayn inaad sii waddaa fiicnayd baa la yidhi laakiin waa cabsaday wa kamaa sidii awlaca uu u jeclaaday usayd bin xudeer bikitaabi illaahi faqad awlaca wuxuu u jeclaaday birasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkiina aad buu u jeclaaday fakaana wuxuu ahaa kamaa xaddaa can nafsihi sida uu naftiisaba uga sheekeeyey asfaa maa yakuun intuu ahaanaya safaa'an saafinimo inta uu ugu saafisan yahay wa ashadda maa yakuunu inta uu ahaanaya shafaafiyatan mid jilicsan qalbigiisa wa iimaanan iyo mid iimaankiisu uu xoog badan yahay waa xiina marka yaqra'u alqur'aana qur'aanka uu akhrinayo aw yasmacu ama uu maqlayo u dhegaysanaayo markay nafsadiisu u saafisan tahay ee uu iimaan xaqiiqaa dareemaayo amase shafaafiye iyo jilicsanaan iyo iimaan uu dareemaayo waa markuu qur'aankana akhrinaayo ama uu dhegaysanaayo kow iyo waxiina marka yandur uu fiirinayo ilaa rasuuli اllaahi salى اllahu calayh wasalam markuu nebigu eegayo wahwa yakhtub asagoo khudbaynaya aw yuxadid ama xadiis akhrinaya marka uu aad iimaankiisu saafi u yahay usayd inay tahay ama qur-aan buu akhrinaa muu dhegaysanayaa waa kow amase nebiguu fiirinayaa sala اllahu calayh wasalam asagoo khudbaynaya ama xadiiaynaya wa kaana wuxuu ahaa kafiira maa in badan oo yatamannaa uu tamaninayo usayd an yamasa inuu taabo taabto jasadahu jasadkiisa jasada rasuulilaahi rasuulka jidhkiisa sal اla alيh wasalam wuxuu aad u tamaninaayey jidhkiisa in jidhka nebiga uu taabto wa an yukiba inuu ku dul dulfooraru ku dul dhaco calayhi korkiisa laafiman asagoo ku dhegan nebiga oo haysta muqbilan qaabilan asla nebiga saa u soo qaabilayoo saa u haystoo ku dheggan inuu uun mar uun arko taasuu tamaninaayey waqad utiixa way u suuro gashay lahu asaga daalika arrintaa daata maratin mar mararka u saaxiibka ayay u suuro gashay fa fii daati yowmin maalin maalmaha u saaxiibkaa kaana useed wuxuu ahaa yutrifu alqawma qoomka mid u tuura oo u sheekeeya wuxuu ugu sheekeynahayey bimulaxihi bimulaxihi macnaha hadalkiisii macaana sheeko fiican oo macaan yuu qoomku u sheekeynahay rasuulkuna wuu joogay fakhamazahu rasuulu اllaahi rasuulkaa marka gujiyey wuu qanjaruftay salawaatu اllaahi calayh fii khaasiratihi kelida ayuu jubka siiyey ama saabuu u qamsiyo in yar buu nebigu saa u qajaruftay biyadihi gacantiisa wax kale ma ahayne kaannahu yastaxsinu wuxuu iicsi waxaad mooddaa nebiga inuu macaansanahayey amase uu fiicnaysanaayey maa yaquul waxuu dhahayo ilan qof wax fiican sheeg markaad aragto ama garabkaa dhag laga siiyaa ama waa la gujiyaa jug baa la siiyaa fa qaala useed wuxuu yidhi awajactani yaa rasuula allah waad i xanuunjisay a buu yidhi awajactanii yaa rasuul allah nebigana sala اllahu calayh wasalam inta badan haddii qof wax yar ka sheegto in laga qisaastuu jeclaan jiray faqaala calayhi الsalaau wasalaam wuxuu yidhi iqtasi minii iga aarsa yaa usayd maku xanuunjiyey a gujiskaygiii qanjaruurtaydii iga aarso faqaala usayd wuxuu yidhi inna calayka qamiisan qamiisaa kugu jira walam yakun calaya korkayga qamiis ma ahayn xiina qamastanii markaad iqanjaruufanaysay farafaca rasuulu اllaahi rasuulku kor buu u qaaday qamiisahu qamiiskiisa can jasadihi jasadkiisii buu ka kor qaaday fakhtadanahu usayd usayd wuu qabsaday marka wuu ku soo booday wa jacala wuxuu guda galay yuqabbilu inuu ka dhunkanayo ka shuminayo maa bayna ibtihi kilkishiisa iyo iyo wakhaasiratihi kelidiisa inta u dhacaysa wahuwa yaquul asagoo odhanaya biaabii anta wa ummii hooyaday baan kugu furanaa adi io aabbahayba yaa rasuul allah biabi aabbahay baan kugu furanayaa anta adi iyo wa ummii hooyadayba yaa rasuul allah innahaa ayadu midaan labuqyatun bay ahayd ujeeddo waxay ahayd arin waxay ahayd fursad kuntu aan ahaa atamannaahaa mid tamaninaayo qalbiga ku haayay mundu laga soo bilaabo maalintii caraftuka aan ku bartay waqad balaqtuha al'aan haddeer baan gaaray buu yidhi maalintaan ku baranaysaan qalbiga ugu qabtay arrintan inaan sameeyo khanjaruufo iyo xanuunjis iyo maba iga ahayne waxay iga ahayd arrintan iyo ujeeddadan in mar uun ay ii suuro gasho haddaanan markaa helay buu yidhi waqad kaana arasuulu rasuulku wuxuu ahaa salawaatu ullaahi calayhi yubaadilu mid u hura oo siiya ama u bixiya usaydan xubban bixubbin jacayl jacayl jacaylkiisa u dhigma ayuu u baadali jiray u huri jiray rasuulka وayaxfidu lahu wuxuu u ilaalin jiray saabiqatahu horumarkiisii fi lislaami islaamku u hormaray iyo wadawdihi difaaciisii canhu rasuulka uu difaacay usayd yowma uxudin maalintii uxud xataa inahu ilaa asaga usayd ucina lagu duray sabca طacanaatin toddoba duritaan mumayitaatin oo wax dila haddii loo dhiman lahaa way dili lahayd fii daalika اlyowm maalintaa ayadaha aad buu u difaacay wa kaana yacrifu mid aqoonsada buu ahaa lahu rasuulka ninkaa qadaruhu sharaftiisii wa mansilatahu mansiladiisa mansilada iyo qadarkii sharaftiisu fii qowmi wuu ku leeyahay fa idaa shafica hadduu shafeeco fii axadin qof uu ka shafeec uu ka ergeeyo waa usayde minhum dadkiisa xaggooda shafacahu waa uga erge aqbali jiray fiihi rasuulka ninkaa qofkuu u shafeecuu dhao rasuulkii allow ninkan wax u tar waa la ogolaan jiray xadaa usayd baa ka sheekeeyeoo qaale wuxuu yidhi ji'tu waxaan u imid ilaa rasuuliillaahi rasuulkii allah sala allahu calayh wasalam fadakartu lahu waxaan u sheegay ahla beytin qoys oo min alansaari reer ansaar ka mid ah fiihim maxaawiijun dhibaato ku sugan qoys baa jiroo dhibaataysan wa jullu ahli daalika albeyt ahlu beytkaasna kuwa ugu faraha badan niswatun dumar waaye dumar aan tabar daranoo daciif ah gurigaa dadka deggan way baahan yihiin waxaana ugu fara badan waa dumar fa qaala calayhi الsalaau wasalaam rasuulku wuxuu ku yidhi usayd laqad ji'tanaa waad noo timid yaa usaydu usaydow bacda an anfaqnaa markaan bixinay kadib maa biaydiina wixii gacmaheenna ku jiray waxaan haynay xilli aan wada qaybinay baad noo timid ee fa idaa samicta bishay-in shay haddaad soo maqasho qad jaa'anaa noo yimid fadkur xasuusi lana anagoo noo sheeg oo na xasuusi ahla dalika albayt ahlu beytka asaga ah fa jaa'ahu waxaa u yimid rasuulka bacda daalika markaa kadib maalun xoolaa min khaybara khaybar oga yimid faqasamahu wuxuu ku dhex qaybiyey bayna almuslimiina muslimiinta baynkooda fa acطaa wuxuu siiyey alansaara reer ansaareed wax buu ka siiyey waajazala bihi waajzala waana u badiyey waa u siyaadiyo cabsisiyaaduu siiyey wa acطaa wuxuu wax ka siiyey ahla daalika albayt waajzala ayagiina waa u badiyey faqultu lahu waxaan ku idhi buu dhahay usayd jazaaka allaahu canhum xaggooda allah kaaga abaalgudo yaa nebiyallaahi nebigii ilaahayow khayran khayr ilaahay ha kaaga abaalguda faqaala wuxuu dhahay rasuulkana wa antum adinkuna macshar alansaari haddaad tihiin macshartii reer ansaar ee diinta u nusreeyey jazakum allaahu ilaahay ha idinku jaasiiyo adyaba aljazaa abaalgudkan u fiican fa innakum adinku maa calimtu ma aanan ogayn maa calimtu ma ogaanin buu yidhi laga soo bilaabo maalintii aan idin bartay acifatun suburun waxaan idinku ogaa ama fa innakum adinku maa calimtu intaan idin ogaaba macnaha intii aan idin ogaa waxaan idinku ogaa on idinku bartay acifatu suburun dhowrsanaan iyo sabre sabar iyo adkaysii dhowrsanaan baad lahaydeene idinkana khayr allah idinku abaalmariyo wa innakum adinku reer hal ansaar haddaad tihiin satalqawna waxaad la kulmi doontaan aharatan doorid bacdi ani gadaashay aharada waa xaq aad leedihiin in laydinka qaato dad kale loo dooro wax idinka idin sugnaa in laydinka keli noqdoo laydinka doorto taasaad la kulmi doontaane fasbiruu reer ansaaray sabra xataa talqawnii ilaa aad igala kulantaan ilaa aniga aad aakhiro igala kulantaan dagaal ha samaynina xaq aad leedihiin xataa haddii laydinka qaata sabra xataa talqawnii wa mawcidukum mawcidkiinan alxawdu xawdka waayo xawdkii darka qiyaamo ayaa inoo balana buu dhahay nebiga qaala usayd usayd wuxuu yidhi falammaa goortii aalad ay u soo wareegtay ee uu qabsaday alkhilaafatu khilaafadii madaxtinimadii ilaa cumar ibn اkhaaab radia allaahu canhu ilaahay aka raadi noqday qasam wuxuu u qeybiyey cumar bayna almuslimiina muslimiinta baynkooda maalan xoolo wa mataacan iyo alaab fabacaa ilaya wuxuu ii soo diray anigoo usayd ah bixullatan bilad waa dhan isku joog ah fastasartuhaa waan yaraystay buu yidhi markay ii timid wax yar un bay ahayd fa baynaa wakti ana anigoo fi lmasjidi masaajidka ku sugan id marra bii waxaa isoo maray shaabun dhallinyaro min qurayshin reer quraysha waa reer maka calayhi korkiisa xulla ay saaran tahay bilad saabiqatun oo dheer ani mid gaaban baa laysiiye buu yidhi nin qurayshaan arkayoo masaajidka dhex socdoo bilad iyo dhar isku jooga watoo saabiqahoo aad markaa u dheer oo min tilka xulali xulliyooyinkii ka mid ah waa bilabihii dharkii allatii arsalahaa ilay uu ii soo diray cumaru cumar dharkuu cumar qaybinaayey ayaan arkay mid gaaban buu ii soo diray anigana mid dheerna ninkaasaa wata waana qoraysh wahwa yajuruhaa jiidahaya cala alardi dhulka jaran jiiditaan fadakartu waxaan u sheegay liman macii qof ila joogay useed baa hadlayaa qowla rasuuli illaahi rasuulka qowlkiisii sal alla alay slam ahaa innakum satalqawna idinku waxaad la kulmaysaan aharatan keli ahaasho min bacdi gadaashay kaharatan gooni noqosho macnaa xaq aad leedihiin oo qof kale la siiyo loola jeedaa yaad la kulmaysaan soo tii maaha baan idhi buu yidhi wa qultu waxaan idhi sadaqa rasuulu اllaahi sala اllahu calayh wasalam wallahi rasuulku run buu sheegay faاnطalaqa rajul ninkii aan u sheegay baa baxay ilaa cumara cumar buu u tegey wa akhbara wuxuu cumar u sheegay bimaa qultu wixii aan idhi fa jaaanii wuu ii yimid cumar musrican asagoo soo degdegaaya asagoo ordayuu ii yimid waana usalli annaan salaad u taaganahay fa qaala wuxuu idhi salli yaa usay duka bal horta salli tuko dhammaysta salaadaada yaa usay falammaa qadaytu markaan dhammaystoon gutay salaadii aqbala calaya waa isoo qaabilay wa qaala wuxuu ii yidhi maadaa qulta maxaa tiri ku soo celi hadalkaa dhahday fa akhbartu waxaan u sheegay bimaa ra'aytu waxaan arkay iyo wa bimaa qultu waxaan idhina qaala cumar wuxuu ii yidhi cafa allaahu canka allah kaa cafiyo cafa allah ilaahay ha ku cafiyo ha kaa saamaxa canka xaggaaga tilka taa aad aragtay oo ninka watay xullatun bilad bay ahayd iyo dhar isku joog ah bacaftu bihaa aan u diray ilaa fulaanin hebel baan u diray wahwa hebelkaasi ansaariyun horta waa ansaari idinku idinka mid yahay kaaga darna caqabiyun waa reer caqaba waa caqaba dadkii ka qayb galay baderiyun reer beder oo haddana beder ka qayb galay uxudiyun uxudi oo haddana uxud ka qayb galay ninkaasaasiye buu yidhi fasharaahaa minhu waa uu ka iibsaday xaggiisa haada alfataa shaabkan alqurashiyu reer quraysh ah ayaa ka soo gatay walabisahaa markaasuu xirtay aniga ma ma samayn bu waaad sheegayso afatadunnu ma u malaynaysaa usaydow anna haadaa midka alladii akhbara bihi uu sheegay rasuulu اllaahi sal اllahu calayh wasalam yakuunu inuu ahaanayo fii zamaanii zamankayga inuu dhacay may kula tahay buu yidhi xilli kale haba dhacee wax xaqu aad leedihiin in laydinka doorto oo laydinka qaato xilligayga maba dhacaayaba faqaala useed wuxuu yidhi wallaahi allan ku dhaartay yaa amiira almu'miniin laqad danantu waan maleeyey anna dalika arrintaa laa yakuun inuusan ahaanaynin fii zamaanika zamankaaga lam yacish ma uusan sii noolaanin usayd ibnu xudayr bacda daalika markaa kadib طawiilan wakhti dheer faqad ikhtaarahu اllaahu ilaah baa wuxuu u doortay ilaa jiwaarihi jiwaarnimadiisii inuu ilaah xaggiisa aado macnaa waa inuu dhinto fii cahdi cumar radia اllaahu canhu zamankii cumar allah ka raadi noqdo eh, fii cahdi cumara radia اllaahu canhu wa can cumar usayd iyo cumarba allah ka raadi noqdee fa waxaa la helay anna calayhi usiid korkiisa daynan dayn in lagu leeyahay miqdaaruhu qadarkeedu ay eg tahay arbacatu aalaafin afar kun oo dirham afar kun oo dirham oo dayn ah ayuu ka dhintay fahama waxay damceen warahatuhu warahadiisii waa dadkii asaga uu ka dhashaye bibaycin inay iibiyaan bibayci ardin dhul oo lahu asaga uu lahaa in la gado liwafaa'i duyuunihi daymihiisana markaa looga gudo falammaa carafa markuu ogaaday cumaru daalika arrintaa ah, qaala wuxuu yidhi laa atruku looga tegi maayo banii akhii usaydin walaalkay usayda carruurtiisa caalatan faqiirtinimo iyo guridhul la'aan cala annaasi dadka dushooda inay cayr ku noqdaan maba looga tegaayaba umma kallama wuxuu la hadlay alquramaa dadkii daynta lahaa dadkii daynta lahaa buu la hadlay wax buu ka dhaadhiciyey faraduu waxay raalli ku noqdeen bian yashtaruu minhu inay ka iibsadaan e, e, amara alardi dhulka midhaha uu soo bixiyo arbaca siniin afar sano dhulka meeshii la geli lahaa beer waaye waxay soo baxdo sanadkan iibsada idinkoo qaata lacagtii haddana sanad labaad haddana sanad saddexaad haddana sanad afaraad kullu sanatin bialfin sanad kasta kun kun inay ka qaadaan wixii markaa la iibiyey afar sane ku dhammaanaysaa dayntooda kadibna dhulkii wiilashiisii iyo dadkiisii yuu markaa baaqi u noqonayaa intii la geli lahaa dhulka cayrnay ku soo bixi lahayn iyo faqiiro ayagoo ah taasuu markaa kala hadlay uma kallama alghuramaa huramadii buu la hadlay faraduu bian yashtaruu minhu inay ka iibsadaan xaggooda amara alardi arlada iyo dhulka midhaheeda arbaca siniin afar sano kullu sanatin sanad kastana bialfin kun in markaay noqoto taasaa markaa lagu heshiiyey dhulkiina ciyaalkii markaa waa u haray wasayd ibnu xudeer baan oga baxnay meesha saxaabigii jaliiliga ahaa waa baxr ama xabrulumma ummaddan caalimkeedii cabdullaahi ibnu cabbaas ayaanu geli doonaa haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala iyo beritoole wabilaahi towfiiq wallaahu subxaana wa